رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى وبالجملة فالميت قد انقطع عمله فهو محتاج إلى من يدعو له ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء له وجوبا واستحبابا ما لم يشرع مثله للحي waxaynu ku soo jirray hadalkii dheeraa ibnulqayim raxmat ullaahi tacaala calayhi ee ku saabsanaa shirkiga ahlulqubuurka ay sameeyaan ku saabsanaa wuxuuna sheekhu yidhi wabiljumlati gebagabadu waxaa weeye falmeyitu meydka la baryahay ee la daba taagan yahay ama weliga ah ama rasuulka ama ambiyada iyo awliyada ilaahay qad inqataca camaluhu camalkiisa waa go-ay fa huwa meyidkii muxtaajun wuxuu u baahan yahay ilaa man yadcuu lahu ruux u duceeya asagaaba u baahan in loo duceeyo oo ilaahay loo baryo walihaadaa saa darteed maadaamauu u baahan yahay asaga in allah loo baryo loo duceeyo shurica waxaa la jideeyey fi salaati calayhi kutukadka lagu tukado ay salaatuljanaaza salaada janaasa isaga lagu tukado waxaa la jideeyey min adducaa'i lahu ducaynta meydka loo ducaynayo wujuuban si waajib ah wastixbaaban iyo si sunna aba maabaa la jideeyey lam yushrac la diin laga dhiganoo la jidaynin miluha asagoo kale lilxayi kii noolaa meydka maadaama camalkiisu go'ay oo inoo baahan yahay salaad janaaso in lagu tukadaa yaa la jideeyo ilaahay sharci ka dhigay iyo rasuulkiisuba waxaa loogu duceeyaa salaadda ayada ah duco ama waajib ama sunno ah oon loo jidaynin in loogu duceeya ruuxa nool marka farqiga u dhexeeya dareemi kartaa wey kii noolaa asagoo de asagaaba shaqey camalkiisii socdo waa shaqaysanaya ka dhintay ee asagu camalkiisu go-ay ee loo ducaynayo baa lasii daba taagan yaho asagii la baryahaya wa maqsuudu salaati cala almayit salaada ujeedadeedu lagu tukada ruuxa meydkaa ah. salaada meydka lagu tukada waxa loo ogol leeyahay al istikfaaru lahu waa dhaaf asaga in alla loo weydiiyo iyo waducaau lahu in alla loo bariyo wa kaana sala allahu calayh ali rasuulka ilah wuxuu ahaa yaqifu kii istaaga cala alqabri qabriga dushiisu istaagi jiray bacda dafni intii la xabaaday ruuxii meydkaa kadib fayaquulu wuxuu ku odhan jiray saxaabada saluu lahu tahbiita sugnaansho alla u weydiiyey in la sugo oo su-aalaha la weydiinaya su-aalu munkar wa nakiir uu jawaabo saxan ka bixiyo fa innahu meydkii alaana yus'al haddaa la weydiinhayaa hadday as'ilu ku bilaabanhaya man rabbuka wamaa diinuka waman nebiyuk baa la weydiinhayaa marka ilaahay inuu sugo oo uusan garab marin jawaabta saxda u barya marka miskiin asagu marka dhul la geliyey oo la xabaalay oo asagu muto oo u baahan in loo duceeyo loo baryo in la daba taagnado wax la moodo oo la tuugo oo la cuskado oo la maciinbido soo khalad ma aha fabadala waxay badeleen ahlulbidaci qolyaha bidcada uu saaxiibkae reeraha bidcada ah iyo wa shirki gaalnimada uu saaxiibka ayaa alla in loo shareegyoolo bihi bilmashruuci qawlan qowl bay ku badasheen hayra aladii qiila lahum wixii loo diray waxaan ahayn bay diin ka dhigteen wey maxaa lagu yidhi meydku asagaa miskiin ah camalkiisi waa go'ay waa idiin baahan yahay u duceeya alla u barya istikfaar iyo dembi dhaaf ayuu idinka baahan yahay inaad alla u weydiisaan marka tii intii la bedelay baaba asagii wax la moodahaya asaga la baryahaya fabadala ahlulbidaci washirki bihi bilma'muuri bihi walmashruuc qowlan bay ka badal qaateen hayr aladii kii aan ka ahayn qiila lahum lagu yidhi maxay sameeyeen badalu ducaaa lah in loo duceeyey meydkii waxay ku bedeleen biducaa'ihi nafsi asaga in la baryo in asaga loo duceeyo ayaa laisku ogaa markaas waxay ku bedeleen asaga in la baryo waashafaacata lahu asaga in loo ergeeyo ilaahay loo dhaaf loo weydiiyena waxay ku bedeleen bilistishfaaci bi asaga in la ergeysto asaga in erge laga dhigto ilaah nooga shafeeca qad la yidhaahdo bayba u bedeleenba maxaa lisu ogaa ilaahay isagu weydiiya dembidhaaf baryadaad baryaysaan iyo salaadaad aad ku tukanaysaan asaga iyo ducada alla u barya inuu ah rabbi idinka aqbalo allahuma shaficnaa fiih ilaahu ergaan nahay allahuma innaa shufacaau ilayka faqfir lahu warxamhu baa dadku leeyihin muslimiinta ah ilaahu ergaan nahay kanaan erga ka nahay miskiinkan maanta dhintay allow u dhaaf allow cawradiisa astur ilaahu qabriga u waasici isagaa erge loo yahay loo ergeynaya waxaa lagu bedelay asaga in la diraba oo la adigu erge meydkii la dirahayaa dadka ahlu qaabuurka iska daayay kuwa noonlo ole dunada jooga ilaahay dembidhaaf weydi weydii adugu gurmo awliya alla adeeg baayadaa adeegaysaba waziyaarata booqashadiina waxay ku bedeleen allatii shuricat booqashadii la jiday ixsaanan samafal ila almeyiti meydka in loo samafalaa loo jiday in la booqdo oo loo tago oo lagu cibro qaato oo godkuu mutay inaad mudan doonto aad aaminto haddana aad asaga ilaahay dambidhaaf u weydiiso ayaa laisku ogaa maxay ku bedeleen waziyaarata alatii shurcat ixsaan ila lmayiti waxay ku bedeleen ila ziyaarati bisu'aali ilmeyit ziyaaro iyo booqasho ah meydka asaga in la baryo oo wax la weydiisto bay ku bedeleen iyo waliqsaami bihi in asaga lagu dhaarto cala allahi ilaahay dushi biwajhi sheekh fulaan bikaraamati sheekh fulaan bikadaaba asigadaa lagu dhaaranba allo waxaan kugu dhaariyey wejiga sheekh hebel magaca sheekh hebel jaahiisiya sharafta sheekh hebel awliyadii iyo ahlu qaabuurka iyagu ummadda u baahnaa in loo duceeye ahayd baan alla ku dhaaran baryayna wa takhsiisa tilka albuqca waxay koobay badal qaateenoo balaayonka kane ka mid ah, wa takhsiisa tilka albuqcati goobta ayada ee ku xabaleen ruuxu in lagu gooni yeelo biducaa'i alla bari dayib goobtu ku xabaalaabaa la tagahayaa markaasaaba alla la baryahayaa meydkii baa la baryahaya asagii baa la tuugahayaa alladii ducahaaso huwa asaguba mukhulcibaadati cibaadada dhuuxeeda ah cibaadada diinta islaamka de alcibaada weeye cibaadadii dhuuxeeda waxay ku bedeleen meydkii in la baryo goobta in la tago in la barakaysto wa xuduura alqalbi cindaha wa khushuucahu acdama minhu fi lmasaajid ayb in goobta ayada lagu gooniyo duco idan goob aan duca lahayn oon cibaado lahayn ninkii geeyaha dee shirkibuu la yimid shirki buu la yimid khasaaista ilaahay ilaahay baa tashriica iska leh xugum in la dejiyo goob mucayana adduunkuiyo dholalku ma kala fadli badno meeshuu ilaahay fadilay baa fadli badan dadku ma kala fadli badno waa siman ninku ilaahay maamuusay baa fadli gooni a ah leh marka goobaha iyo muxuu ahaay maalmaha iyo dadka iyo dunyadu ma kala qiimo badno xagga khalqiga iyo iijaadka laakiin ilaahay kuu maamuusay ama magac gooni ah ku sheegay ama fadli gooni ee baraka goona u geliyey oo inoo sheegay unbaa barakaysan fadlinan leh goob marka mucayan ah oo nin ku xabaalan yahay inaan maagno oon barakaysanno oon tagno oon ku ducaysanno oon khayr ku tuhnayo waa sharci cusub waa diin cusuba la dejiye marka waxay la yimaadeen inay cibaadadii khaaska aydba goob aan lagu talagelin ay la aadaan oo qabriga ah wa xuduura alqalbi cindaha cinda tilka albuqca qalbigiisa xaadir ah qalbigiisoo jooga ayay ku gooni yeeleen cindaha cinda tilka albuqca meeshaa sheekh hebel uu ku xabaalan yahay markuu joogo khushuuc baa ka muuqata waa nin degan waa nin ismiskiiminaya waa nin alle isu dhiibahaya qalbigiisoo dhan sheekhu ka cabsanhaya bannaanka markuu tago ka soo fogaada meesha iyad ahayd ayuu markaa badboodi oo wuxuu doonay sheegoo kaftami oo hasaawe oo inta sheekha loo dhowya qabrigiisa la fadhiyo ruux xaramka kale ama masjid dhex fadhiya oo kale u dhaqmahaya marka waa saas wa xuduura alqalbi cindaha iyo khushuucahu khushuuca azaa'ir acdama mid ka weyn minhu fi lmasaajid khushuuctii masaajidda ka weyn ayuu qabriga agtiisa ku khushuucahaya oo goobta ayada uu barakaysanaya uu ku khushuucahaya waxa yaallo weeye marka bidacdaasay la yimaadeen hawsha loo diro howlaan ka ahayn ayay ku dhaqaaqeen waa dhaqan mushrikiin fabadla اladiina dalamuu qowla hayr اladii qiila lahum wey wadakara bnu isxaaq muxamed bnu isxaaq wuxuu sheegay ibnu yasaar saaxib اlmaqaazi uu ka wariyaa fii siyarihi safxada ilaa ku wariyaa can abilcaaliyata rufayc mxuu ahaayey abilcaaliyata ariyaaxi qaala wuxuu ihi rufayc ama abulcaaliya lamaa fataxnaa markaanu furay oon qabannay tustra waa magaalo ku taalay oo dhulkan farisiyiinta ku taalay oo hoostgmandiqad khawsistaan bay hoos waxaana furay abi muusa alashcari ayaa ciidankii furay hogaaminayay khilaafadii cumar bn khataab radi allahu tacaala canhu futuuxuciraaq futuuxaat lciraaq markii la furay ciraaq oo dhanba macal eraan qaybo ka mida ah la furahayo badankeedba dagaalahaas waxaa hogaaminayay marka abi muusa alashcari tustarna asagaa furay tustarna asagaa furoo qabtay abulcaaliyana marka ciidanku ku jiray dagaalamaya muslimiinta ah lamaa fataxnaa tustara markaannu furay oon qabanay wajadna waxaanu helay fii beyti maali hurmusaan hurmusaan maalka ee bangigiisa waxaan ka helay baytumaalkiisi meeshuu hantida dhiganayay xoolaha ku kaysan jiray hurmusaanka hurmusaankaasi waa nin farisi ah oo boqoradii reer furus ah khaasatanna wuxuu boqor ka ahaa ahwaas gobolkii la odhan jiray buu ka ahaa boqor ka ahaa wuxuuna ahaa qaa'id ulquwaat alfarisiyu ahaa abbaandulaha guud ee ciidamada ayuu ahaa la dagaalamay muslimiinta ka soo horjeeday tustar markii la qabtay ayaa gacanta lagu dhigay abi muusa alashcari marka wuu qabto wuxuu u diray madiino cumar buu idhaha loo geeyo marka cumar ama ha ama ha boqorkii wuu diray intuu rag ku daray ciidan ah la keenay madiina markii la keenay ayuu marka muujistay inuu islaamay islaamba muujistay madiinu mar weligii joogay waagi dambe cubaydillaahi bni cumar baa dilay oo dilay isagoo ku tuhmay cumar dilkiisa abiluluat almajuusi raggii la shaqeeyey ee cumar kala qayb qaatay dilka cumar ka qayb qaatay inuu ahaa ayaa lagu tuhmay marka cubaydillahi nin loodhan jira cumar aley baa dilay nin halkaa ku dambeeyey buu ahaa dad badanna oo muslimiinta kamid ah islaamkiisa waa tuhinsanaayeen dadna inuu muslim sax yay moodahayeen almuhim nin saa ku dhintay buu oo dhib badan waagiisu hore dadka baaba'shay kadibna ilaahay jabiyey oo markuu jabayna inuu islaamo sheegtay wajadnaa fii beyti maali hurmusaan hurmusaan gurig baytumaalkiisii bangigiisi waxaan ka helnay maqsinadii iyo meeluhu hantida dhigan jiray waxaanu ka helnay sariiran sariir baanu ku aragnay calayhi rajulun mayid sariirta ruux mayid saaran nin mayid ah ayaa saaran oo markaas dul saaran sariir ayib ku dhex jirta bangiga inda ra'sihi ninkaa sarirta saarinee meydka madaxiisa agtiisa waxaa yaala musxafun kitaab kitaab baa yaalla qoran fa akhadna almusxafa kitaabkii baanu qaadnay fa xamalnaahu waxaanu u xambaarun u geynay ilaa cumar ibn alkhaaab radi allahu tacaala canhu kitaabkii baanu qaadnay markaasaa waxaan u xambaarun u gudbinay usii dhiibnay cumar ibn khaaab oo markaa de jooga ayb fadacaa lahu kacban kacab buu ogu yeedhay kacab buu ogu yeedhay kacab alaxbaar oo haddii yaqaanay afka cibriga yaqaanay iyo luqada siryaaniyadaba yaqaanay ayaa layidhi akhri kitaabka wuxuu ku qor turjun carabiya u bedel fa nasakhahu bilcarabiya carabiyuu ku qoray ilan siryaaniyuu ku qoraa marka u bedelay carabi kitaabkiiuu tarjumay min asiryaaniyati aw alcibriyati ila alcarabiya ayib ayuu u bedelay fa ana anugu waxaana abulcaaliyata ariyaaxi waxaan ahay buu idhi awalu rajulin min alcarab ninkii u horreeyey carbeed oo qara'ahu kitaabka akhriya bacdamaa intii loo bedelay oo loo turjumay af carabi ninkii u horreeya akhriya baan ahaa buui qara'tuhu waan akhriyey buuhi mila maa aqra'u lqur'aan sidaan qur u dareeriyo yaan u dareershaybiarabigaasago aad yaqaan wixda carabi loo bedelay waa ku dhabaabiciye waa kaxeey fiihi siiratkum waxaa ka horeeyey hadalka asaga hadal dhexda uu ka gooyay baa jiro marka abulcaayaat arayax ardaygiisii khaalid bnu dinaar khaalid bnu dinaar oo marka qisadii markuu sheekhu sheegahaya wuxuu yidhi maa kaana fiihi maxaa ku jiray kitaabkaas markii carabiga loo bedelad akhriday abulcaaliyow maxaad ku aragtay kitaabka maa kaana fiih faqultu liabilcaaliyata ma kaana fiih faqaal abulcaaliy wuxuu ku jawaabay fiihi kitaabka waxaa ku qoraa btwaaan intaan ariyey siiratkum dhaqankiinaa laga sheekaynay muslimiintu xilligay soo bixi doonaan qaabkay u dhaqmi doonaan wadammaday qaban doonaan taariikhdooda noloshooda diintooda buu kitaab ka hadlaya waxaa kaloo ku jira wa umuurukum iyo xaaladihiinna iyo luxuunu kalaamikum hadalkiinna lahjadihiisa luxuunku waa jamcu laxan waana lisaanka carabka afka wey afafkiinaa ku qoraa afkaad wax ku akhridaan carabi ku hadashaan intaasoo lahje inaad leedihiin kitaabku taariikh buu ahaa wey wmaa huwa kaainun bacdu iyo waxaa dhici doona haybiyaad umuura haybiyan waa ku qoraayeen fatxigaasaa dhici doona dagaalkaasaa dhici doona muslimiintu qaabkaasay noqon doonaan haybiyaadka dhici doona qaybo ka mida ayib ayaa ku qora asaguna idan qultu waxaan idhi famaa sanactum birajuli kitaabku waa gartaye ninkii kitaabku madaxiisa uu yaalla ee meydka ah ee sariirta saaraa maxaa ku samayseen qaala wuxuu yidhi abulcaaliya xafarnaa binnahaari maalinkii waxaan qodnay qabran mutafariqa saddexiyo toban qabri baan maalinka qodnay buui oo kala duwan dadku markay intu mxuu ah, qoraxdu soo jeedae wax la arkahayay dadku arkahayaan meel intaan tagnay bannaan ah yaan ka qodnay buu yidhi toban qabri oo kala fogfog oo kala duwan halkaa mid baa laga qoday geeska kala mid xaafad kala mid meelo kala fogfog saddexiyo toban qabri falama kaana alleylu habeenkii marka la gaadhay dafannaahu qabriyadii mid ka mida ku xabaaleen qabriyadii mid ka mida kee weeye xaggee loo hagaagaa ma bari buu ku xabaalanya ma galbeed buu jiraa lama garanayo saxaabada fiqigooda u fiirsay muslimiintu wa sawayna alqubuura qubuurtina waan sinna kulligeed intaan mid ku xabaalay ayaan sinoon baabi'inay buui saan taaggiisii maxaasaa u yeesheen linucamiihi inaan ka qarino awgeed <clears throat> linucamiihi inaan ka qarinno awgeed caninnaasi dadku ay garan waayaan ninka asaga ah ee nu xabaallay ee masxafku qur-aanka masxafka kitaabka ku qoran yahay akhbaartu iyo cilmigu ku qoran yahay madax u yaallay inaan lagu aafoobin saxaabadu sida u u fiirsada o la bidacda iyo khuraafaadka iyo shirkiga linucamihi cannaasi anlaa yanbashuuhu inaysan soo faagin hadii hal qabri laga dhigo way soo faagan karaa marka annagu dhammaanno ama muxuu ahaay aan le anna iska soo faagan karaan gaaladii baa iman kartaoo faagan karta khuraafo iyo qabuuriyiin baa iman karoo faagan kara oo barakaysan kara saan loo barakaysanin isha aragtayba bururba saddexiyo oo kala duwan mid baa daf la waan la simay qultu waxaan idhi ahay khaalid bnu dinaar wamaa yarjuuna minhu ree furus ninkana meesha yaalle ee sariirta saaran ee kitaabka masxafka musxafka oo madaxa u yaallo maxay ka rajayn jireen muxuu meesha ugu yaallay baytumaalka maxaa dhex dhigay qaala abulcali wuxuu yidhi kaanat isamaau cirku wuxuu ahaa idaa xubisat canhu marka laga xabiso roob ay ka waayaan abrasu sariira sariirtay kusoo qaadi jireen sariirtay bannaanka usoo bixin sariirtii meydku saaraa bay bannaanka keenahayaan way ku baryahayaan fa yumtaru markaasa roob la siin waa lagu aafaynayaa ayb way soo bixin bannaankay keeni way ku baryahayaan roob la siin marka intaasay u haysteen way ku roob doonaan sida ay ku samayen reer qustantiniya ay ku samayn jireen ah, eh, mxua ah, saxaabigii abu ayub alansaari radi allahu tacala canhu ay ku sameeyaan markay abaara ku dhacaan qabrigiisay tegi jireen markaasay ku roob dooni jireen waa la waraabin jiray ayb walaa qudwata bihim dhaqankii ree furus iyo gaalada ree furus samayn jireen ama gaaladii bizantiyiinta iyo ataraagtii mxua qusantinee jooga ay samayn jireen laa qudwata bihim ijmaacan ijmaacan lagu dayan mahaya dayasho ma waa gaalo jahalo kafaro mushrikuun falay sameeyeen ayib biyo ma lagu siiye oo malab cirkaha looga keenee lagu raaci maayo ayib dajaal warkiisa oo kale lagu aafaynhaya <clears throat> qultu waxaa man kuntum tadunnuuna arajula ardaygu arday fiidhoon wey wuxuu ninkaa asaga yaad u malaynayseen saxaabay ninka asaga sarirta adka saaraa ee hurmusaan guriga ugu jiray yaad u malaynayseen man kuntum tadunnuuna arajul ninka asagae meydka ah yaad filayseen inuu yahay qaala wuxuu rajulun yuqaalu lahu daaniyaal rajulun yuqaalu lahu daaniyaal daaniyaal nin la yidhaahdo ayaa markaas anagu u qaadanay laguna sheegay ayb qultu waxaan idhi mundu kam maata mundu kam wajadtumuuhu maata asalka saasaa ku qoran mundu kam wajadtumuuhu maat imise sano ayaad ku qiyaastay inuu geeriyooday dhimashadiisu ninku waa meyd sarid buu saaranya waa qallafay ayib marka imise sanaad ku qiyaastay inuu meyd ahoo saritan saaraa qaala wuxuu idhi min alaaumia sana saddex boqoloo sano ka hor axad geeriyoodo saaran saxaabadu waa qiyaashayaad mugta ruuxa waa fiirinhaya qole waxay leeyiin mucjiza ahaydoo muxuu ahaa ninka nin saalixoo nabi ah ayuu ahaayo ilaahay baa ila xifdiyey qole waxay mariyeen muxuu daawa daawooyinka dadka tajmiidiye engejiyey xanuudka ah ee hadda muxuu ahaayey odaygii meeshan muxuu ahaayey joma kenyatta ah la mariyey muxuu ahaayey la mariyey kii hadda muxuu isheeg loo diyaariyey nin salmandela loo diyaariyey hadda waxaa isku haystaa johannesburg waxaa isku haysta b e markuu dhinta annagaa lagu keenhayaa oo muxuu ahay haysanayno iyo meye waxaa hayanhayaa johannesburg baa la geynhayaa meye cape town baa la geyn baa laisku hayaa dhimashadiis daawadii baa la marin laha waasi diyaar marka sanam ahaan in laga dhigaa la rabaa meel la dhigto almuhim si kastabaa noqotee saddex boqoloo sano ka hor ayuu geeriyooday baan islahayn buuri qultu waxaan ku yidhi ardayga wey maa kaana taayara minhu shayun maa kaana taghayara minhu shay wax iska bedelay ninkaa ma jiro soo maa saddex boqoloo sani axadka sareta saaran ee wax iska bedelay miyuu jiray waa waa baaba'ay qaala wuxuu yidhi wax iska bedelay ma jiro ilaa min qafaah tima yaroo xagga qadaadka amooye ah jeegadaa damba amooye ah oo haddee ruuxii u jiifay u yaallay timihii baa marka la qaadahayo marka la dhigahayo waxa ina timihii ay daataan baa laga yaabo ama go'aan sariirtaba goynaysaba tima yaroo qadaadkiisa iyo jeegadaa dambe wax isku bedelay mooye intiisa kale waa sidiisi maalinkuu dhintay oo kale unbuu ahaa markaasuu wuxuu hi abulcaaliyat ariyaaxi ina luxuuma alambiyaai ambiyada hilibkoodu laa tubliiha alardu dhulku ma baaliyeeyo dhulku ma cuno walaa taakulaha sibaacu duwaaguna ma cuno dhurwaa iyo libaaxi hadday u yimaadaan ruux nabi meel yaallo meyd taaban mahayaan abulcaaliyat ariyaaxi sidaasuu yidhi ayb adarkan waxaa soo sameynay isxaaq fii siyari wamaqaasiihi bisanadin saxiix alxaabnu kaiirna albidaaya wanihaaya mujaladka labaad sabxada afartanaad ilaa afartan iyo kow buu kaga hadlaa wuxuuna asagu leeyahay aharku waa saxiix wasanadun saxiixun ilaa abilcaaliyat ariyaaxi aaaar badanoo marka tusaysa inuu nabi ahaa ama rajul saalixa u ahaabuu soo celiyay ibnu kaiir wakadalika alimaam ibnu taymiya isna wuxuu kaga hadlaa iqtidaa siraad almustaqiim mujaladka labaad boqol sagaashan iyo sagaal wakadalika ibnu اlqayim iqaatu lahfan mujaladka koobaad dhowr buu asna kaga hadlaa kulli waxay mareen inuu ahaa ama nabi min ambiyaai bani israa'iil ah ama rajul saalixa min saalixii bani israa'iil ayuu ahaa maxalu shaahidkuna waxaa weeye hadda laga rabo nabigaas ama rajulkaas saalixa ah ee barakadiisii khayrkiisi la arkay ummada alla ku anfacay maca shirkihim wa kufrihim saxaabadu inay barakaystaan ama meel dhigaan ama bannaanka keenaan waa diideen taabiciintii iyo kibaaru saxaaba oo cumar kow ka yahay ayib amarkiisiba ila asagaa meesha ka talinhaye hawshaasay sameeyeen waa iyo aqoonta ay diinta u leeyihin baa kutusaysa aqoonta dheeraadka ay diinta islaamka u leeyihiin baa hawshaa kuwa caddaynaya hawshaa kuwa caddaynaysa maxaa yeelay ilaahay ayagaa way baryhayaan waa caabudahayaan lagama xigo may dhinta wax loo daba taagnaado maba jiraanba maxay daanyael ka doonin nabigoodii baa hortooda ku xabaalan oo masaa'idka qaybsi dambe ku xabaalan oo guryihii caaisho ku xabaalan hadday marka qabri in la baryo ama la barakaysta ay bannaan tahay saxaabadu nebi maxamed bay ku nafbixi lahaayeen oy dul fadhiisan lahaayeen daanyaal iyo nebiyu bani israa'iil awali ama rajul saalixa min sulaxaa'i bani israa'iil waxbana kagama xidhnaba laakiin nebi maxamed iyo khayrkiiba saxaabadu u bixi maxay nabigaa baray asagaa u sheegay ilaahay inay baryaan qaabkan u baryaan wadada u maraan axad kalena aysan ka agbixin sheekhu marka wuxuu yihi fa hada alqisa qisadaani waxaa ku jira maa facalahu almuhaajiruuna walansaar ansaar iyo muhaajiriin waxay sameeyeen oo ah min tacmiyati qabrihi qabrigiisa in la qariyo saan loo arag lianlaa yaftatina bihi aw yuftatana bihi saan loogu fidnoobin caamo hadday heli lahaayeen qabri noocaas meel cidlayba dul fadhiistaane ku nafbaxaane maxaad ka sheegi dayib meel cidlayba ku nafbaxaanoo waagii dammarka la xabaalay dameer alkii laga soo bixiyey markii la faagay dameer alkii ayb mid waxaa laga soo bixiyey ay lafihii mid waaba eber waxba kuma jiraba mid birqarax baa dhex yaalla iyo mxuu ahaay jalay iyo dheri iyo ashuun jajabay baa dhex yaalla ayb meecdaa lagu jabayba dadka noocaasa hadday <laughs> daanyaal heli lahaayeen waxaa weeye waxay samayn lahay waa la ogaan lahaa tiiba waad ka hadla imaamku ibnuqayim hadalka weli wata lialaa yuftatana bihi saan loogu fidnoobin halkaa waxaa la socda walam yubrizuuhu ma aysan qabriga muujinin liducaa'i cindah watabaruki bih in la barakaysto ama agtisa lagu dacaysto ma aysan bannaanka keenin waa qariyeen saan loogu fidnoobin wuxuu ihi ibnu qayim raxmat ullahi tacaala calayh bihi lmutaakhiruun mutaakhiriintu hadday ku guulaysan lahaayeen oo daanyaal heli lahaayeen dadka maanta jooga wey xilligiisi buu ka hadlaaya bal wuxuu ka hadlayaa eh, xilligiisii min quruun quruun ka horraysay ilaa shirkigu qarniga afraadba waa soo bilowday shirkiga noocan ee shirkuulqubuur ah iyo cibaadatu hayr illaahi waducaa ayib wuxuu soo bilowday qarniga afraad bilowgiis waa soo bilowday shayaadiintii reer ismaaciiliyiin baatnyadaa hawshaa bilaabay kadibna lagu afabay walow dafara hadday ku guuleysan lahaayeen bihi lmuta'ahiruuna qolyaha dambe islaamka sheegta ay daanyaal heli lahaayeen la jaaladu calayhi bisuyuuf seef bay ku dagaalami lahaayeen oo isku layn lahaayeen anaa taaban iyo anaa barakaysan iyo anaa ku daafay maya meydka aga lax noqon lahaa dhaawaca la kala goran lahaaya meydka ayb lajaaladu alay ay lajaahaduu waqaataluu calayhi calaa danyal bisuyuuf wala cabaduuhu min duuni illaah wala cabaduuhu saasaa sax ah wayna caabudi lahaayeen min duuni alla sukaday bay caabudi lahaayeen saasaa asalka ku qoran fahum maxaa cadaynaya aybka saad oga warrami kartaa hadday mutaakhiriintu heli lahaayeen daanyaal iyo ciddii la halmaasho way caabudi lahaayeen wayna ku dagaalami lahaayeen ibnulqayim maxaa u tiri ma baa tahay sheekh wuxuu ihi fahm ayagu dadka maanta jooga qad ittakhaduu min qubuuri man laa yudaanihi awhaanan wajacaluu laha sadana ayb waxaa kutusahaya waa min baabi ilxaaqi nadiiri binadiir bal waxa weeyaan waa min baabi alwlaaba ka daranba maxaa yeele fahum kuwa maanta jooga qad ittakhaduu waxay ka yeesheen oy ka dhigteen min qubuuri man laa yudaaniihi dadka aan u dhowaynayn ku ahayn daanyaal aan ku fadi ahayn en ambiyada ahayn ama aan sulaxaad ahayn qubuurtoodii bay awthaanan waxyaaba macbuudaad ba ka dhigteen ayb daanyaal dad ka liita oo ka fadli yar meel la aan ka soo gaadhin oo la ogeynba waxay ku dhinteen bayba dul ictikaafaan oy dul saaran yihiin oy caabudaan marka haday daanyaal heli lahaayeen maxaad moodaa wey e, fahum qad ittakhaduu min qubuuri man ruux qubuurtii waxay ka dhigteen laa yudaaniihi aan u dhigmaynin nabi daanyaal aan u dhigmaynin awsaanan macbuudaad bay ka dhigteen wa jacaluu laha qubuurtiina waxay u sameeyeen sadanatan jamcu saadin waana khaadimka khaadimka muriid khaliif sheekhii xaramka fadhiyey waa nimanka u khidmeeya shaha kariya qaxwada keena adeega sheekhu saasuu leeyahay sharadka saa u gal markaad timaado qabri la caabudo adoon aqoon lahayn qaabka loo caabudo nin baa kuu sheegay sida loo caabudo sidaa yeel xag ka wareeg soo weysayso ku dhawaaf halka carra ka qaado meeshan fadhiiso qaabkaa u bari sharad gal hada huwa saadin ayib niman baana fadhiyay ninka yaqaana baa yaqaana hadde qubuurta noocaas waa weyn rag noocaasoo ku barahaya sida ilaahay lagu gaaloobo ayaa fadhiyey ayib wajacaluu laha waxay u yeeleen sadanatan bay u yeeleen sadano ayay u sameeyeen wajacaluuha macaabida acdam min almasaajid intaasuu ku hadalkiisa kale ku jira kitaabka wajacaluuha qubuurtu waxay ka dhigeen macaabida meelo lagu caabudo shaydaan iyo balaayo acdam min oo masaajidda ka waaweyn masjidkaba aadi mahayaan qubuur bay aadahayaan qubuur bay aadahayaan wuxuu hi imaamku waqad ankara asaxaabatu wma zaala alkalaamu libni اlqayim weli waqad ankara asaxaabatu saxaabadu waxay qoonsadeen oy diideen maa huwa duuna hada bikaiir arrinkan wax ka yar oo aad iyo aad oga yar bay saxaabadu la dagaalameen qabri la caabudo lagu dawaafo la baryo la bumbuniyo la weyneeyo wax ka yar bay saxaabadu la dagaalameen oo diideenba ayib maxaa jira faqaطca cumar bn khataab radi allahu tacala canhu wuxuu gooyey ashajarata alatii buyica rasuulu ullaahi taxtaha geedkii baycatu shajara loo yaqaanay cumar baa fii khilaafatihi gooyey markuu ka baqay dadka qaarkii inay ku fidnoobaan oy barakaystaan oy hoos fadhiistaan oy u qastaan uu ka baqay ayuu gooy xaabiyeyba geedkan muwaafaqat lqadar umbaa maalin maalmaha ka mida nabigu intuu meel quraxa meeshoo qurax dhacayso oon geeda lahayn yuu geedka hoos geed yaroo quraca markaasuu nabigu eh, um, saxaabi beeca kula galay kun iyo ama kun saxaabo ayuu beeca kula galay inay u jahadaan o ilah dirta u dhintaan geedku marka wuxuu asagu wato iyo fadl uu leeyahy midna ma jiraane nabigu harsan jira qayb ka mida un marka caamadu inay ku fidnoobeen buu ka baqay buuba xididku u siibayba hadduu marka qabri la caabudo la baryahayo uu arki lahaa cumar muxuu samayn lahaa kuwaasuu layn lahaa baade qadaca shajarata alatii buyica lagula ballamay taxtaha hoosteeda rasuulullah walam sidoo kale wuxuu cumar la dagaalamay oo ka yartan mushrikiintu maanta waxay sameeyaan waxyaabaha ka yaryaray saxaabadu la dagaalameen ijmaacan waxaa ka mid ah walamaa ra'aa cumar bnkhaaab radi allahu tacaala canhu cumar bnkhaaab maalin maalmaha ka midu ah ayuu xajiyey isagoo sii socda maka u socda ayaa salaadii fajar meel ku qabatay ummaddii buuhi istawlaa takhtalif waa tujiyey ayib ara'ayta aladii yaliilaah buu ku tujiyey ayib markuu dhammeeyey salaadda saa oga baxay wuxuu arka niman sii socdoo qulqulahaya markaasuu xaggee u socdo dadkaasi yaacay waxaa la yaa amiira almu'miniin hadda ka nabigu meeluu ku tukaday oo meeshaas ah oo nabigu salaad ku qabatay ku tukaday bay salaada kusoo tukan hayaan wax kale ma aha nabigaa meeshan ku tukaday hadda ka hor meeshaasa iyaguna ku tukan hayaan cumartiibuu ka dagaalamay mamnuuc wey ma banaano ayb hadalkiisa waa kana walamaa ra'aa cumar khaaab radi allahu tacaala canhu markuu arkay annaasa dadkoo yadhabuna aadahaya qulqulhayo socda fa sa'ala can dalika socodka ayaa meeshay u jeedaan buu weydiiyey faqiila waxaa lagu yidhi masjidun makaanu tukad meel lagu tukada wey masjid masjidii sanada ma aha sallaa oo rasuulka ilahi ku tukaday maalmaha ka bay yusaluuna fiih kusoo tukanayaan goob nabigu ay salaad ku qabatay oo uu ku tukaday bay dadkani kusoo tukanayan sii socdaad arkayso qaala cumar wuxuu idhi halaka man kaana qablakum dadkii idinku horrey waxay ku halaagsameen bimili haada kanoo kale inamaa halaka man kaana qablakum dadkii idinku horreeyey waxay ku halaagsameen sidaasaa sax ah inamaa halaka man kaana qablakum dadka idinka horreeya reer banu israa'iil iyo nasaari yuhuudba lahaa waxay ku halaagsameen waxaanoo kale oo muxuu yahay in las dhibo oo nabi meeluu mara barakaysto oo la fadhiisto oo nafta laskaga baxsho wixii lagu baaba'ay wey kaanuu waxay ahaayeen dadka idinka horreeya halaagsan yatatabacuuna kuwa dabagaloo raarraadiyo doondoona aaaara ambiyaa'ihim ambiyada raadkoodii ambiyada raad ee aahaartooda ambiyada wixii ka hadhay laga hayo in la barakaysto waa min addiin nabi maxamed sal timihiisii dharkiisii haddii la helo alaahaar alshaqsiya wa nabiga haddii la helo khayr weyn laakiin waxaa la diiday waa alaahaar almakaaniya goobihii iyo buqcadihii iyo meeluu nabigu fadhiistay in la barakaysta lama ogolo ama mxuu ahay la barakaysto ama loo qasta mamnuuc wey ayb ibnu cumar asagu bacda mowti wastishaadi abiihi buu samayn jiray meeshuu nabigu fadhiistay maalin maalmaha ka mid wuu jiray haduu asagoo uu soo maro meel nabigu intuu kaadi ogu leexda nabigu uu kusoo danaagutay asagoon kaadi buu kaadi iska raadin jiray markaasuu aadi jiray oo kusoo kaaji jiray itibaaca ibni cumar ee noocaasa waa lagu diiday cahdu saxaaba ee khilaafatu cumar alraashid baa hawshaa diiday wa ajmacuu calaa dalik khilaafka dambe ibn cumar uu keenay bacda istishhaadi abiihi laa yuctabar ayb idan waa in la kala qado alaahaar adaatiya shasiya dharka nabi maxamed weelashiisii xidhooyinkiisii maryihiisii timihiisii haddii la helo waynu barakaysan waanu dhunkanaynaa waa isku daawaynaynaa weliba sidii ay ummulmuminiin umu salama yeeli jirtay jaakatiin nabigu lahaabay hayn jirtay marka ruux xanuunsan loo keedo qandha karkarinayso oo kaar iyo nabar u hayo biyo intay ku shubto bay gelin jirtay biyahaasay ku dhaqi jirtay biyahay ruuxa ku sayri jirtay cabna odhan jirtay isla marka ruuxu caafimaadi jiray qandhadaaba ka jabaysaba baandhool ka culus wey waa ruuxa caafimaadaya dhiidid baa fax ka oran waa caafimaadaya aaaarta nabi maxamed ee shakhsiga ah waa la barakaysan jiray ayib timihii nabi maxamed axad hayana waxaa ugu dambeeyey alimaam axmed xambal baa ugu dambeeyey timaha nabi maxamed qayb kaysan jiray ayib maalinka ay garaaceen qolyihii shayaadiinta mucsiladii jahmiyadii fitnati khalq qur'aan ushii ku dhacaysay baa la tagtay meel way baaba'een timihii maalinkaasa la waayey ay dhammaadeen ilaa yomina hada bakistan iyo hindiya waa udhi tima nabi maxamed baa la hayaa weelkiisaa la haya wax weel nebi maxamed haya iyo tinkiisa maj dahabi baa waayey oo mu'arikh siirada iyo taarikhda aad u yaqaano ah almucjam sheekh wuxuu ku leeyahay lahfa nafsi bitaqbiili shacrati minha allomaan hele bur hal tinoo nabi maxamed timiisa ka ah dhunkada buur iska daa wax kale ma jiraan bur waa khuraafaadii abaatil ayib lix boqoloo sano ka hor buu sidaa leeyahay lix boqoloo sano ka hor taqriiban taagan yahay waa khuraafaad weeye timuhu waa la waaye cumar marka wuxuu diidan alaaaar almakaaniya goobihii iyo fadhiisimiyaasha nabigu intuu fadhiistay uu ku cibaadaystay ama uu ku nastay hadii la dabagala waagi dambe waxay keenaysaa goobta in la barakaysto la caabudo caamada iyo caruurta waaga dambe waxanji laga dhaadhiciyo shaydaan uu dhexgalo ilaahay uu u shariig yeelaama tiibuu ka hadlay cumar wuxuuna yidhi yatatabacuuna kuwa raacraacay ahayn aahaara ambiyaa'ihim ambiyadoo meelahay raadadkooda jamcu aar raadkii ambiyadooday dabageli jireen wayattakhiduunaha waxay goobihii ambiyada ka dhigan jireen kanaa'isa masaajid oo biyocan mawlacyo eh, lagu tukado go waa maxay faman adrakathu salaa salaad ruuxay ku qabato oo minku muslimiinta ka mid a fii haadihi lmasaajidi goobaha nabigu uu fadhiistay uu maray falyusaliha ku tukado ninka asagoo aada la socda salaaduba ay ku qabata meesha oon usoo qasin ha ku tukado dhul ilaaha weeye dayib waman laa ninkaysa salaad ku qabanin falimdu hore u socdo ninkaasa wakti uusan ku qabanin hore u socdo walaa yatacamad hayuusan u qastin fiqiga u fiirsa cumar bn khaaab ayib waa min aclam saxaabati ilaaqan wa bacda abi bakr cumar waa loogya hawsha ayadaa nabig sal slam habeen buu riyoodan kaasuu caana dhiil weyno caanaa la siiyey markaasuu nabiga caanihii cabay ka dhargay inbuu soo reebay intii uu cumar siiyey nabi maxamed maxaad ku fasirtaa la yidhi yadaasi wa ru'ya alambiyaai waxyun nab wuxuu hi alcilm awaltuhu bilcilm cilmigii nabiga ka soo haray inta kale cumar baa fuuqsadayba cumar markan wuxuu ahaa min aclam saxaabati bacda abi bakr ayib markayaan loo qastin wakti aan kugu qaban salaadna iska dondoonina haddii wakhtiga alla uu kugu qabto ku tuko haddaan wakhti kugu qabanina ka soco goob goobaha lamid ka mida weeye aharkan soo saaray alimaam saciid mansuur fii sunani walimaam ibn wadax alqurطubi fi اlbidac wالnahyi canha bisanadin saxiix waa sugan yahay adhar saxiixa wey kii hore ibn isxaaqna waa sugan yahay wuxuu ihi ibnulqayim raxmat ullahi tacala calayh waqad ankara rasuululah rasuulka ilahi wuxuu inkaray oo qoonsaday cala saxaabati uu ku diiday lamaa sa'aluuhu markay weydiisteen shajaratan geed yucalliquuna geed yucalliquuna ay ku xidhaan calayha cala shajarati aslixatum hubkooda bikhusuusiha si gooni ahaadee geed gooni ah oon hubka saaranno oon ka lalaadinno oon barakaysanno nabi allow noo yeel ijcal lana anwaatin daata anwaatin kama lahum daatu anwaat ayib uma dakara ibnulqayim wuxuu sheegay xadiia daata anwaat xadika abwaqdin leyt inu soo maray ayuu sheegay ayib wuxuuna yidhi marka dambe ibnuqayim faida kaana ittikhaadu hadihi shajara geedkan yeelashadiisu hadduu noqday litacliiqi اlaslixati in hubka laga laalaasto keliya geed inaan samaysano hubka aan suranno faida kaana ittikhaadu hadihi shajara geedkan in la samaysto geed la yeeshay litacliiq اlaslixa hub in la saaro oo la barakaysto ee walcukuufi ayib xowlaha iyo in lagu nagaado oo la dul fadhiisto maalmo lagu nasto hadduu noqday itikhaada ilaahi maca allah saasuu adku iskugu xidhan yahay faida kaana itikhaadu hadi shajarati litacliiqi اlaslixati wاlcukuufi xowlaha itikhaada ilaahi maca allah saasaa saxan si kala idin qoran baan u malaynaya waxaa nabigu ka soo qaaday itikaada ilaahi maca allah macbuud in la samaystay maca allah ilaahay la jirankii ama ilahay garabkii ayuu ka soo qaaday allahu akbar subxaana qultum waladii nafsu muxamadin biyadih qultum kama qaala qowm muusa limuusa ijcal lana ilahan kama lahum aaliha ayib nabigu marka wuxuu ictibaariyey in geed la samaysto la barakayso hubka laga lalaadso maalmo la fadhiyo la dul gowrirsado inuu yahay itikaadu macbuudin min duuni hadduu falkaa dhici lahaa wey ayib falka hadduu dhici lahaa saasay noqon lahayd idan geedkiiba wuxuu noqon lahay macbud isbedelahaya kownuka aad barakaysatay walaa barakata fiih hubka aad ka lalaadaysay barakata fiih ood khayr ku tuuntay oo fadhiisatay shirki iyo min duuni illaahi wey ka warran marka qubuurtan iyadoo la baryahayo ee lagu dawaafahayo carada laga qadanhayo lagu gelmagelmaysanhayo loo khushuucahayo ee indhaha la fururin ee habeenaha lagu dhafri ayb warkeed ba taajooji iyadu wahum saxaaba laa yacbuduun ayagoon caabudaynin intaasuu nabigu diidan yahay walaa yas'aluuna xawaa'ij iyo tafruuj lkurubaad ma weydiisan hayaan noo gargaar ma ay laha ma baryahayaan cibaado toos oo salaad iyo son oo lama imaan hayaan mxuu ahay noo dembidhaaf ma ay laha kaalma kama marka ka waran weeye qabri asagoo la dul fadhiyo la caabudhayo la weydiisanayo tafriij lkurabaad kaalmo gargaar wax kasta la weydiisanay kaa warkiiba jooji fama danu malahaadu mxuu maxaad ka fili wey u malayn bilcukuufi dulgowrirsi xawl qabri qabri la dul fadhiisto qabri la dul fadhiisto maalmo la aado loo safro diyaarada loo raacaya diyaarado safaro dhaadheer shan boqol oo loo looga imanayay ayib koonfur xamar abubarkhadla laga aajiro hargeysaagtiisa ah ayb bari baa laga imanaya mxuu aha waqooyi markaasaa la imanhayaa biyolow oo hadee aad garanayso ku yaalla mxuu ahay bay iyo bakool halkaasaa la imanhayaa waxaa laga imanaya hiiraan waxaa laga imanhayaa waxaa laga tegi mxuu ahay jubbooyinka nin walba meelbu ka ordahaya <laughs> nin walba meelbu kasoo ordahaya ayb rafaad iyo dhib baa loo mariya rafaad aan xajka loo marin baa loo maraya adoo markaa aaminsan inaad alle ugu dhawaanayso ugu dhowaanayso fama danu bilcukuufi xawla qabri ka waran weeye ee qabriga dul fadhiiso iyo waa ducaai qabriga oo la baryahaya asaga laftirkiisa iyo waducaai cinda iyo agtiiso alla lagu barya ka waran iyo waducaai bi asagoo alla lagu baryo asagiibaad ka dhensaba ilaahu qabrigan fadligii ugu dambi dhaaf baadi qabrigan fadligiisa sheekh hebel fadligiisa maxaa fadli ah ayib qabriga agtiisa ducaa lagu aqbalaa ayib ninkii maanta sheekh hebel intuu u taga agtiisa ninkii ilaahay barya sheekbel isku hormariya ee wejiga ku qabsada sheekbel waa laga aqbalhaya asagibaa marka dambe la baryhaya intii wax o ba laga leexdo cindahu iyo bihi kaba tagtayba nafsuhu baa la baryaya marka dambe nafsuhu sheekhu wuxuu uhi waayu nisbatin lilfitnati bishajaratin ila alfitnati bilqabri low kaana ahlu shirki wاlbidaci yaclamuun waa gebagabeeye ibnuqayim hawsha ayada ah wuxuu yidhi waayu nisbatin xaggay bay iska gaadhaan weeye maxaa iskaga dana weeye lilfitnati bishajaratin geed lagu fidnoobo ila alfitnati bilqabri iyo qabri lagu fidnoobo wax lasbarba dhigi kara ma aha weeye fidnada qabri la caabudo ama la baryo ama la barakaysta ka iman karta iyo fidnada oo shirki ahaadee ka iman karta geed la barakaysto iskuma dhawowey idan dadka lagu xadgudbahayaa shaydaankii ibliiskan qabriga soo fuulahaya geedaha maba soo fuula wey sidaa darteed shirkigu wuxuu ka bilowda asalkiisu tacdiimu alqubuuri wlwliya buu ka bilowday low kaana ahlu shirki wاlbidaci yaclamuun ahlu shirkigu iyo ahlubidc hadday wax garanhayaan ismaysan barbara dhigeen buu leeyahay geed la barakaysto iyo qabriga dul fadhiisto oo qabriga ka daranba laakiin waa hadduu nabigu taa ka yii weeye geed uu ka yidhi maxaad moodaa weeye qabri asagu la caabudo waman lahu khibraة bima bacaa اllahu bihi rasuulah waman lahu khibra ninkii aqoon dheerada u leh iyo faham diineed u leh bimaa shaygii bacaa allahu bi rasuulah diintu ilaahay nabi maxamed la soo diray ninkii garanaya dhibka jira moogtahay waxaa weeye war nabiga maxaa lala soo diray nabigu yuu la dagaalamay yuu u yimid nabigu wuxuu u yimid qolyo carbeed oo diin sheeganaya oo inay ilaahay caabudaan sheeganaya oo soomahaya oo salaadahaya oo xajinaya oo sadaqada bixiya oo qaraabada xidhiidhiya oo masaakiinta caawiya oo runta yaqaana oo ballanka ilaaliya oo akhlaaqda islaamka oo dhanba leh akhlaaq kaloo xunxun oo balaayo anan ku garab wada wamaca daalika ilaahay inuu jiro oo dari adduunka asagoo abuuray ciriyo dhul asagoo abuuray ayaga abuuray khayr iyo sharna asagu keena aaminsan roobka asagu keeno dhib iyo dheefba asaguu le aaminsan laakiin markay baryahayaan ama la caabudhayaan bay awliye ku dari jireen laata iyo hubul iyo cuse iyo manatay raacinayaan awliye alla adeeg weeye hawlaheeneedi ha la israaciyo ilaahayga weyna khaaliqee macbuudka ah, iyo ha israaca wey inta kale waa soo wad adeega ambiyada iyo malaa'igta iyo awliyada iyo culummadaan isku daraynaa iyo ilaahay hogaaminhaya shirkooda noocaasu ahaa shirku tashafuc walwasaa'id watawasul ba ahaa ma jirin axad carbeedoo aaminsan awliyadan iyo asnaamtan inay wax abuureen ama nacfi ayagu mustaqil ay leeyihiin maa nacbudhum ila liyuqaribuuna ilahi zulfa ayb wayaquuluuna haulaai shufacauna cind allah marka sheekhu uui waman lahu khibratun bima bacaa bihi rasuulahu ilaahay wuxuu rasuulkiisa la soo diray ninkii aqoon iyo ula diinad leh wa hada fiqhu diin fiqhu lmasaa'il fiqhu diin wey qaybta hore wa bimaana aqoon ula dheeraad ah ahlu shirki ay ku sugan yihiin ahlushirkigu waxay samaynayan ninka yaqaan diintana yaqaan ahlu shirki hada fiqu lwaaqic wey waa dhibi jireen ma ogtahay horta diinta aqoon dheeraadaad u leedahay xagganna uu miisaan kuu saaran yaho taqaano waxa adduunka maanta ka dhaca war waxay sameeyaan ma taqaana wuxuu yahay haa aqaana maxay sameeyaan waanocaas sameeye qaad oo kitaabka ilahay ooga dul saar ku fiiri nebi maxamed diintii lala soo diray salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo dadku maanta waxay sameeyeen dhaqamadooda khariban bal isu fiiri waa kala dhaqaaqahayaan waa ka feekaadheeri laakiin dhibka jira waxaa weye aqoonteed lama laha haddii aqoonteed la leeyahayna waxaa jira adduunka lama yaqaan meel cidla'a marka ninka laakiin labadaa isku darsada ayaa fahmaya marka dhibka maanta ka tagan adduunka iyo wabima calayhi ahlushirki waalbidaci alyowma maanta waxay ahlubidacu iyo ahlushirkigu sameeyaan maanta fii hada albaab ee fii cibaadatillahi wey fii tacdiimi alqubuur fi shirki bilah lilah iyo wakhayrihi baabkan baabaan ka ahaynba baabu shirki walcibaada dadku waxay maanta sameeyaan iyo diintu waxay ka qabta ninkii garanaya ama baabkaa baabaan ka ahayno baabu اlxukmi wasiyaasa sharciya ayib baabu اlqadaءi wاlqadar baabu اliimaan ayib baabu اtaqwa baabu اlkhawf min allah idan axkaamta diinta oo dhan baa ninkii garanaya baabbaab u garanaya baabka intuu ka yaqaanaya dadku waxay sameeyaanna isbarbardhiga waxaa u cadaan in diinta waa hor laga jiitay oo laga dareeray laakiin magac been lagu xabsanayo ilaa man raximah اllah calima wuxuu ogaan ninka aqoontaa leh labadaa aqoon isku darsadee calima wuxuu ogaanayaa ana bayna اsalafi salafka waxaa u dhaxeeya wa bayna haؤulaaءi اlkhuluufi min albucdi sidaasaa sax ah oo qoran ayb sheekhuu soo wa baynahum bu wa baynahum ikhtisaar buu ku sameeya sheekh cabdallah qoran ana bayna اsalafi wa bayna haaulaa'i alkhuluuf min albucdi qolyahan dambe mutaakhiriintae shayaadiinta ah iyo salafka waxa u dhexeeya kala fogaansho ah wuxuu garanaya inuu yahay abcada mid ka fog maa bayna almashriqi waalmaqrib galbeed iyo bari bay kala joogaan muslimiintii wanaagsanaa ee salafka ee taabiciin iyo atbaacu taabiciin iyo saxaababa lahaa qaabkay diinta ugu dhaqmahayeen iyo sidii shirkii ula dagaalamahayeen iyo meeshay taagnaayeen markaad fiiriso iyo dadka maanta islaamnimada sheegaan waxay sameeyaan haddaad isbarbar dhigto waxaa kuu caddaan in bar iyo galbeed la kala joogo markaasuu yidhi liannahum <clears throat> waannahum calaa shayin waasalafu calaa shayin marka ibnuqayim wuxuu ku daray waxaana kuu caddaan waannahum dadkuna calaa shayin calaa shirkin wa wa diin la'aan bay saaran yihiin waasalafu calaa shayin aakhar kamaa qiila saarad mushariqatan wasirta muhariban shatana bayna mushariqin wa muharibi gabaygaasu marka keenay waxaa hawshoodu waxaa weeye buu idhi sidii la yidhi oo kale saarad mushariqa gabadhi bari bay u dhaqaaqday wa sirta muhariban adna galbeed baad u dhaqaaqday shatana bayna mushariqin wa muharibi haddee nin bari u dhaqaaqay ee nin galbeed hayaamay xaggee iskugu iman hayaan saxaabadu marka halkaasi bari bay u hayaameen u dhaqaaqeen weeye idinkuna waxay u gurteen galbeed kala tage waa kala tagteen isku diinmatihiin buu sheekh u jeedaa bilaashun baad u lugoynoo salaf baa iga horreeya saxaabaan ku dayan aad haysaa mooyeene mushrik dhagawaaweyn baa tahay oo saxaabada casar ka dhaqaaqay diintoodii iyo islaamkiiba wuxuu idhi walamru intaas waa khulaaso yar weeye walamru arrinka shirkiga iyo diinla'aanta maanta taagan wallaahi aclam mima dakarna bnu qayim allaan ku dhaartaye diinla'aanta taagan buui waa ka daran waxaan tilmaamay tilmaan yar baan sheegay buui tilmaan yar baan baxshay mafaasid yar baan tilmaamay laakiin xaaladda shirki iyo kufr iyo diin la'aan ee adduunka maanta ka jirtae wallaahi aclam mima dakarna runtii wey raxmat tacaala calayh laakiin ninkii ku khaa'imahayan run kuu sheegaynin ayaa wax kuu dhodhoobi soomaaligu waxay tiradaa milil korkii lama dhayo milil korkii lama dhayo boogtu haddii intii ay kacdo ay humbudho ay muxuu ahay kacdoonto iyo hilibxun qaado iyadoo dhacan ka socdo korka lagama tataabto in la jeexo oo maasha laga sii daayo oo hilibxunka mxuu ahaa oo karboon lagu shubo ayb <laughs> karboon lagu shubi jiray oo kadib baasha in la saafay rabtaa cudurka laga saaro qanjirka la saaro hilibxunka la gooyo kadib bay caafimaad markaas la dhayaa laakiin baashoo ishuwan oo waxayd hoosta ku wadato oon la taabanin korka laga salsalaaxo abadan waxaan waa in la dilaacsho waaqaca muslimiinta xaaladooda nololeed xaaladooda diineed xaaladooda siyaasadeed dhaqankooda ta ijtimaaciga midda bulshada waa in horta la saafo oo la baadho la warwaro bannaanka la dhigo waraaq waraaq bannaanka in loo dhiga wey kadibna kadib kadib waraaq kasta marka iskaanka la geliyo oo iskaankaana waa diinta islaamka waxa isu sarta la fiiriyo cudurka lagugu sheego m r i ba kulligood u baahantihi m r i mxuu waa bahalka shaafo oo mxuu la yidhi wax kastay soo saarta arumaaga wax la saaray ayib almuhim dadkan waa inaan been loo sheegin cudurraday qabaan waa in si fiican loo baadho oo la daaweeyo adiga ruuxa asagoo uhuda ku hayo oo baa igu xumaaday le ku haya eydin baa igu tagan iyo harga hargab baa oof igu noqday asagoo tiib baa hayso dilayso weliga caafimaadi maayo ayib marka dadku waxay u baahan yihiin in waaqicooda la daraaseeyo oon been lisu sheegin maxaynu ku sugannahay maxaan diinta kaga dhaqannaa maxaan haynaa oon runta lisu sheega wey laakiin umm, ummatu maxamed ummatu marxuuma khayr ummadoo soomaaliyeed ka aaf ka aafka isir isir bay islaam tahay hortaa laguma haystee islaam waa sheegataane laakiin islaam dhaba ma yahay kullun yaddaci waslan bileyla waleyla laa tuqiru lahum bidaka ida ishtabaka dumuuc calaa khuduudin tabayana man baka biman tabaka idan nin kasta iska maxabsan karaa abujahalba waa qunuudahayey wuxuu lahaa ilaahay aniga maxamed ka shar badan ee khayr daran maanta soo qabo waa yaqnud ayib marka wuxuu le ilahu maxamed turkiya jabi laannahu diinta bay ka baxeen diinu ibraahim bay bedeleen saabi'iin weeye waa irhaabiyiin argixiso wey amnigii iyo adduunko dhan bay khalkhalgelinhayaan nabigu u qunuudhayaa abujahl baa qunuudhaya nabiguna waa qunuuda asna abujahl ba habaarhaya iyo raggiisi waa lagu kala baxay haddi yowma badrin abujahl wii mawdkii baa ka adeegay ayib waxaa weyaan xaqaaiqda jira waa in laisu sheego weeye wa fii saxii buhaari saxiix buhaari waxaa ku sugan can ummi dardaa radiallahu tacala qaala waxay tihi dakhala abudarda muqdaban abudarda baa ii soo galay maalin maalmaha ka mida ah muqdaban asagoo cadhaysanoo la cadhogeliyey aad u cadhaysan faqultu lahu waxaan ku idhi maa laka maxaa ku helay abudarda maxaa ku helay min xukamaa hadi lumma buu ka mid ah nin xakiim oo caqli badan oo caabudoo waric uu ahaa aad loo jecel yahay muslimiintu jecel yihiin ayib marka waxay ku tidhi eh, maxaa ku helay qaala wuxu wallaahi maa acrifu fiihim shay-an min amri muxammadin ilaa annahum yusalluuna jamiica xaqiiqada u fiirso waaqic muslimiintu ka hadlaaya saxaabaa nool taabiciin baa dhooban raadka nebi maxamed baan weli ingegin dharkiisi baa weli yaalla weliishiisi baan baabi'in nabigii baa sii muuqda salawatu rabbi wasalaamu calayh markaas wuxuu ku dhaaranhayaa diintii in laga jiitay oo laga tegey buu ka hadlaaya wallaahi allaan ku dhaartay waxaa iga cadheeyey oon la kuu lahay wallaahi ma acrifu garan mahayo fiihim fi lmuslimiin ayan shay garan mahaya bu maanta gartoon diinhan u aqoonsado maba haya buui min amri muxamadin min diini muxamed dhaqankii nabi maxamed iyo diintiisii waxaan idhahdaa waa diinta nabiga waa dhaxalkii nabiga aan is idhaahdo maba haya buui ka tageen ilaa anahum yusalluuna jamiica salaadda bay jamaaca ku tukadaan buui salaadda ay sida kulanka u tukadaan ay jamaacaystaan waxaan ka ahayn oo taladii iyo diintii nabi maxamed ay ka hayaan ma wuxuu ka hadlayaa shaam dhibka u badan wuxuu ka jiray umaraau shaam iyo basra markaa shaam dimishqu jooga markaasi abudarda nimankii shaam joogay oo umara bani umaya ahaa iyo nimankii basre iyo ciraaq joogay salaadda waa u daraayeen diin la'aantaana ku badnayd tiibuu ka calacalaya imaam saxaabigu bukhaari baa soo sare xadidka waa garanaysaan dee waad sheekhu waa sheegay anas ibnu maalik asna fi saxi lbukhaari shan boqol soddon iyo soddon kitaab usalaa yaa asaguna maal isagoo ooyahaya zuhri baa wuxuu hi waxaan ugu galay dimishq ayaan tagay markaasaan anas u tagay buu anasoo jooga wahwa yabki anasoo ooyhayo fiqdu ka dhammaatay oohin buu dhammaystay markaas a maxaa kugu dhacay oo ku helay asagu wuxuu idhi ilaahay baan ku dhaartay nebi maxamed diintiisii iyo wixii aan ku aqaanay muslimiin iyo saxaabo maanta waxa lagama haya buuhi ila salaa wa haadihi salaatu qad duyacad buui salaada umbaan isdhahaa buuhi show intaana islaamnimo ay ka hayaan salaadina waa dayacdeen buuri waa la dayacay oo waa la dilay wakhtigeedii eber baad ka dhigteen wa hadi salaatu qad dayacat mar labaad wuxuu ihi wallaahi ma acrifu shaya mima kaana calayhi rasuulu lah sal slam qiila asala ya aba xamsa abaa xamsa salaadda xataa miyaad nasaxaynin baa la yidhi umuurtii iyo diintii iyo axkaamtii nabiga aad ku ogeydeed aaman ka tagnee salaada ka warram miyaan salaadda weli ku urursanayn qaala wuxuu alaysa sanactum fiiha maa sanactum xataa salaada labtirkeeda maydan ku samaynin bidac iyo khuraafaad iyo xadgudub iyo bahdil maydan u geysanin buui mar labaad wuxuu yidhi qad calimtum maa sanaca alxajaaju fi salaa xajaaj wuxuu salaadda ku sameeyey waad garanaysaan buui axmed baa riwaayada soo saaray riwaayo kale waxaa ku sugan cinda ibn abi cumar alcadani wallaahi maa acrifu shay-an mima kuna calayhi calaa cahdi rasuuli shaat an laa ilaaha ila allah kelima towxiid inaad ku dhawaaqdaan keliyan ka hayaa buuri diinta nabi maxamed arka casar dheer baad ka dareerteen nin abuu raafic la yidhahda yidhi yaa abaa xamza ila wa ila salaam salaada noogu dar buuri towxiidka salaada noogu dar shahaadata an laa ilaaha allah wa anna muxamadan rasuulullah salaada noogu dar wixii kale inuu aafaysan yahay oo lagu tuntay oo diintii laga tegay wuu sallimaya ninka taabiciga laakiin wuxuu yidhi salaada ku dar wuxuu qad jacaltum الظهر عند المغرب afatilka kaana salaatu rasuuli illaahi bu anas waa la niqaashay wuxuu idhi salaadda hadda ku maxaabsan ma salaada aad duhurka tukataan cinda almaqrib tukataan ma nebi maxamed baa duhur cinda almaqrib tukan jiray mise duhurku wakhti buu lahaa oo casarku wakhti buu lahaa oo maqrib wakhti buu lahaa aniga hadda igu soo maxaabsanin bu waagi dambe anas markuu soo laabtay ayuu wuxuu markuu anas wuxuu ka calaalaya waa dimishqa umaraau shaam wa umaraau albasra waalciraaq saxaabadu meesha kuba halkaasay ahayd waagii dambe wuxuu yimid madiinuu yimid madiino marka uu amiir ka yahay cumar bin cabdilcasiis cumarna ka qowmihii buu ahaa kama naasi laa ba'sa sida reer banu saad u baabi'in jiray oo ugu ciyaari jiray wakhtigeeda u dili jiray waa caadat alaslaaf walaakaabir libani umaya asna dee rajul min qowmihi buu ahaa inkastoo de u dhaamay rag u dhaamay salaada xaggeedan baan ka hadlaynaa kadib waxaa iska lalaashay curwa inaga soo maray fii muwaطa'i maalik curwaa dhabsiiyey oo yidhi salaadan casarkeed saa u gelayso iyo duhurku sidaan ma ahayn xadaanii curwat bn mascuud xadika abi mauudayuu keenay cafwan abi mascuud albadri aw alansaari ayuu keenay u daliishaday markaasuu yidhi iclam yaa curwa curwa ka firs waxaad sheegayso maya wallaahi xadaanii fulaan can fulaan can fulaan intaan dudwadi wa xadiidku waa sidaas awqaadu salaa almufasal u sheegay awal waqti duhri waaaakhira awal casri waaaakhira awal maqrib waaaakhira awal cisha waaaakhira sidaasuu nabigu u tukan jiray mayeeli mise waa maya buu go buu qaatay marka marka asalaatu fi lmadiina waxay ahayd hayru salaati fi shaami wa fi lciraaq ayib markaasuu markuu yimid anas madiina salaad saxan buu la yaabay waxaa le anasu saadaana ka war salaadiina aad bay u fiican tahay buu ilaa anakum laa tuqiimuuna sufuuf buui sufuuftu hadda anas marka xaafid bn xajar baa aad u sharxay labaad ee xadiidka shan buu ku wuxuu leeyahay marka curwo uu qabtay oo cumar salaada uu saxay oo khilaafay tolkii khilaafay waxaa ku soo hadhay xoogow khalad xagga sababta ah. marka meel kale iska munkar kale uu qabto fi sala waayo anas wuxuu qabtay marka iqaamat suba ila waajib kale weeye idan marka xaaladuhu waa kala duwanaayeen gobolluhu ayagoo dowlad keliya ee waa maamusho bay xagga dayaanada iyo dhaqan kula duwananayaan gobollo isku mid noqon mahayaan dadka hulbo jooga ee culummadiisa ku xidhan tahay ayib marka eh, hawshaasi waa horey soo bilaabatay diinta in laga tago inxiraaf yimaada bashari ah waa horey soo saxaabadoo nool ayay hawshu bilaabatay tiibuu ka hadlaya imaamku wuxuu uhi fata'amal waxaad dhugataa ood fiirisaa raximaka allahu allaha kuu naxariistee sheekhu waa fiican yahay markuu wax yarbaduba allaha kuu naxariist waa noo ducaynaya ducada fiican tahay khayr wey waa dhaqanayleeyahay ama dacwa najeeleeyihin kulligood baa sida ah min shaykhihim sheekh maxamed cabdilwahaab ilaa aakhirihim markay hadlahayaan raximaka allah racaaka allah cafaaka allah intaas hadaaka allah bay wadaan ducadaa ku badan maxaa waxay dareemayeen ummaddu inay jiidatay diintana ka tageen marka ilaaha kuu naxariista allah ku hanuuniyo weeye ayib fata'amal raximaka allahu tacaala kalaama shaykhi waxaad fiirisaa ibnuqayim hadalkiisa raximah llahu tacaala iyo wa tasriicu caddayntuu caddeeyey bianna cibaadat alawhaani awhaanta caabudoodu qad waqacad inay dhacday fii zamaanihi xilligii ibnu qayim uu joogay ibnu qayim wuxuu caddeeyey in asnaamta la caabuday oo awhaan la caabuday oo diintii laga tegay ayib waa soo sharxay haddi weliba haaliba man fil ardi buu kusoo xukumay hawsha iyada ee islaamnimada iyo wa tasriixihi qad waqacat fii zamani wa tasriixahu iyo caddayntuu caddeeyey fiiri buu ihi bacda dikrihi liqisati dafni daanyaal iyo cadayntu caddeey arrinka asaga markuu sheegay bacda dikri intuu sheegay kadib liqisati dafni daniyaal daniyaal qisadiisii xabaaladiisii qisadeedii daniyaal marka lagsoo xabaali muxuu ibnu qayyim soo yidhi bianna ahla zamanihi almuta'akhiriin xilliguu joogay dadkii joogay ee muta'akhiriinta ahaa qad ittakhaduu inay ka yeesheen oo ka dhigteen min qubuuri man ruux qubuurtii axad qabrigii laa yudaanihi daniyaal aan lamid mid ahayn u dhigmin fi lmartabati xagga muxuu ahay meeqaanka iyo walfadli xagga darajada iyo wasalaa xagga wanaagga iyo diinkutoosnaanta awthaan inay ka dhigteen wuxuu soo dad aan daanyaalku baab ahayn oon aan la garab dhigi karin oon la masayn karin inay dadku caabuduna ilahay ka dhigtoona caabudaan buu soo wa annahum dadka maanta jooga iyo xilligii ibnuqayimba low wajaduuhu daanyaal hadday heli lahaayeen la jaahaduu calayhi waxay kula dagaalami lahaayeen bisuyuufi seefo seefay yani qorituurad iyo nima mar haggale iyo ma dhaceen waa isku layn lahaayeenba way isku layn lahaayeen ayib cibaadada shirkiga iyo kufrigaasay difaaci lahaayeen kuwa hadda jooga hadda soosaab ma ah shirkigii iyo kufrigii bay ku dagaalamahayaan oy difaacahayaan oy muwaxidiinta ku laynhayaan oy dhiigga islaam ku banaysanhayaan oy hanti ku dhacahayaan oy gaalo uga adeegahayaan difaacan can ashirki wاطaaquut wاlkufri biاllahi اlcadiim nafsa shay wey markale war qabrigan joojiya hawshiisa oo masaakiintii awliyada iyo culimmada xabaaliyaan lagu dembaabin ilaahay keligii ha la baryo culimmada dembidhaaf alle ah ha loo weydiiyo ha la ixtiraamo diinkoodii wanaaggoodu ha lagu daydo laakiin cibaado iyo baryo iyo magangal iyo badbaada allah iskale rabbialcaalamiin ma ay laha ma astaahilaan xaqay leeyihiin ma aha maxay leeyihiin inaan alla u barino naxariis alle u weydiinno camalkooda wanaagsan aan ku dayanno cilmigooda aan ka faa'iidaysano bas wixii la halmaaya intaasa laakiin cibaado iyo dabataagni iyo barakaysi iyo daba orod hawshaa looma ogolo waa shirki waxay dheheen masaasa leedaha ah, iskansiya xabad badan laga soraysay dhe ninkii dawaaqiiddanada iyo asnaamtan ka agbaxa beerkaan ka xashirinayna nagama xashirin kartaba waa dagaalka xusuusaa maaha badi haadaani khasmaani ikhtasamuu fii rabbihim faalladiina kafaruu qutica lahum iyaabu min naar halkaan bay tegi doonaan aakhirkeed haddaysan ka toobadkeenin sheekhu marku wuxuu hi laa calayhi bisif wa cabaduuhu min duuni illah alla sokoday bay caabudi lahaayeen daanyaal yatabayanu laka waxaa kuu caddaan ma asbaxa haalibu الnaasi اlyowma fiihi min cibaadati hayr اllah ayb waxaa kuu caddaan ma asbax waxay noqdeen haalibu الnaasi اlyowm dadka badankood maanta waxay noqdeen fiihi shay gudihiisa ayib waxaa ku tabayan laka maabaa kuu caddaan asbaxa fiihi haalibu الnaas waxay dadku maanta ku sugan yihiin ama ay ku tilmaaman yihiin dadka badankood baa kuu caddaan bur oo ah min cibaadati hayr اllah ilahay hayrkii in la caabudo la baryo wa ducaa'ihim ilaahay hayrkii in la baryo wاlاstiغaaثati bihim in kaalmo iyo gargaar la weydiisto iyo maciin ayib fi shadaa'idi dhibaatooyinka markay dhibaatooyin dhacaan oo abaara dhacaan oo cudurku bato oo biyuhu yaraadaan oy colaaddu iyo cabsidu badato ayib oo islaantu dhali weydo ood rafaad iyo cudur ka bixi weydo awliya la cuskan haya ayib waa inag in badan soo sharxa wa ku noqon mayo iyo wa tafriij اlkurbaat kurbooyinka in la faydo yaa laga baryaa awliya iyo ahl qabarba la weydiista iyo wa iqaadat اllahfaan ayib allahfaan aw illahfaat iyo in loo gargaaro ka dhiban ee dhawaaqa haya yaa tolay leh ayib ninka tiraanyaysa in loo gargaaro ninka go'mo in loo gargaaro kurbooyinka in la faydo in eh, waxaasu dhiyaa allah iskale subxaana wa tacaala laakiin waxaa la siiyey awliya ahluqabuur sheekh wuxuu hi wاlkhlaasi in loo saafigaray cibaadada lahum lilawaaqiid ayib fi lcibaadaati cibaadaadka weliba markuu caabudhaya awliyada si ikhlaas loo daacad u caabudhaya quraysh waa isku darahayeenba shirki ilaahay iyo isku darahayeenba kufaaro quraysh ninka wuxuu samayn sheekha keligiiba baryahaya weliga ninka weliga ama saalixa u yaqaana keligiiba ku urursanaya ayib iyo wlikhlaasi in loo saafigareeyo shirkiga wey lahum lilwliyaai fi lcibaadaati cibaadaadka fii awqaati اshadaa'idi xilliga dhibaatooyinka ay jiraan cinda markay fuulahayaan fi lbaxar iyo wahayrihi markay badaha fuulaan badu hadday laashku caarido alimaam saalix bn mahdi almaqbali kitaabkiisa alabxaau lmusadada wuxuu ka sheekeeyey jidda doonka raacnaybu nagoo yaman u soconna dhexda markaan marayno ayaa dabaylo u kaceen laashkii baa khatar galay buu ninkii doonta wada ee kabtanka ama naaqdu doonta wada ayaa wuxuu yidhi nin walba sheekhiisa ha baryo xaaladu khatar weeye nin walba sheekhiisi maanta ha baryo annagu waxaan ahayn buui konton ruux wax ku dhow konton ruux waa dhammaan ahayn buui ayib aan yarayn mar dad badan bay ahayd markaasaa nin walba wuuu ilahay soo qabsaday macbuudkiisi sheekh hebelow aw hebelow ay hablaayow fiqi hebelow nin abooto kiciya nin ayeeye kiciya nin oday soo fujiya nin awow dhabaandhaba nin walba waba har urgufa markaasaan fiiriyey buui waxaan aad uga xanuunsaday buui oon wax kale kama xanuunsanin eh? in qolyaha mushrikiinta gaalada ah ee xilligaa shariig yeelahaya ilahay dhexdooda igu dilaan ka cabsaday buui alla waxaantan maanta mar damba kuwa soo raaci maaye ilaah tan iga badbaadi kuwan haddaysan gaalo ahayn bui adunka wax gaalaba ma jiraan cinda xataa muxuu ahay markay badahu kacaan ee xaaladdu khatar noqoto nimanka ilaahay hayrkii baryahaya alla ka leexan haya haddaysan gaalo ahayn gaal kalamaba jira bu markaas wuxuu yidhi waxay caddaatay bui maalinka ayada ah ana mushrikii zamaanina wa akfaruu billaahi min mushriki quraysh asagaa caddeeyey qabla shaxaan cabdiwahaab buu cadeeyey quraabata boqol sano wax ku dhow uu ka horeeyaa taqriiban xagga geerida boqol sano ila maxamed cabdiwahaab wuxuu dhintay kun laba boqol iyo sagaalkii buu dhintay raxmatullahi tacala calayh walaalkan wuxuu dhintay kun hal boqol iyo ko iyo tobankii wuxuu ka horeeya wax ku dhowaada boqol sano xagga geerida sagaashan iyo sagaal sano wax ku dhow adaba boqol sano hade sagaashan sagaal wax kaa dhintay marka waa ka horreeyey culamadu waa sheegeen waxaani qoliya waxay u qaateen inuu eh, shaxaan cabdiwahaab keligii uu la yimid mushrikii zamaanina ashrakuu waakfaruu billaahi min mushriki quraysh nin xaaladda dadkaasi qiimeeya diintana yaqaana miisankaasu saarhaya ayb suuratu yuns aayadda markuu fasirayo sidaa yidhahda caddeeya tii ka hadlaaya cinda shadaa'id quraysh mukhlisiin bayba noqon jireenba cinda rukuubihim fi lbaxri iyo wahayrihi badda markay fuulaan iyo markuu gaadhi meel kula qallibno ama dhib yimaada badba yasan fuulin ilaahay bay u sharigyeelahayaan aladii shirkigaasu lam yafcalhu mushrikuuna alwaluun mushrikiintu hore gaalnimo aysan samaynin bayba kuwan gaahayaan buuhi kamaa ahbarana allahu canhum ilahay siduu nooga soo tabiyey kufaaru quraysh iyo carab biqowlihi tacaala faidaa rakibuu fi lfulki doomaha markay fuulaan oy doontu markaa qallibanto ama dhib yimaado dacaw allaha mukhlisiina lahu ddiin ilaahay bay baryahayaan iyagoo u saafigaraynhaya lahu ilaahay alcibaadata cibaada addiin waa cibaada aaca baryada ilaahay bay u saafigaraynayan waa gaalada mushrikiintahay falamaa najaahum ilaahay markuu ka badbaadiyey dhibkii iyo doontii iyo balaayadii ilaalbari barigana uu keenay idaa hum yushrikuun shirkigii bay ku laabanayaan umulka ilowsho dhowaan maqli jiray markay saa oga soo baxaan dhibkiibaa ilaahay ka faydo oy barriga yimaadaan shirkigooday bilaabahayaanba war haddaay marka badda lagu jira maxaad u nacnaclahaydeen ood oga tagteen laati iyo cusay iyo hubil alla keligoo ugu gaabsateen way og ma ogtahay waxaan waxa igu dhoodhoobeen inuu yahay oosan aaliha ahayn waxba tari karin waa labayk allahuma labayka labayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamliku wamaa malaka fi saxiix muslim xadidka ibn cabaas saasay odhan jireen markay dawaafahayaan kufaaru quraysh waxay dhhen labayk allahuma labayk labayka laa shariika lak ilaa shariikan huwa lak hal shariik baad leedahay oo adi adaa mulkiyaba allow kaasna adaa gacanta ku haya tamlikuhu adaa mulkiya wamaa malak mada ama waa naafiya ama tamliku waa malg maca maa ymliku asaga iyo wuxuu leeya siino ee aan u keenna qurbaanka iyo xarkaaan ku xidhno iyo dahabkaan keeno dhan iyo asagaba adaa iskale makhluuq wey adun baa ilaah ah. ama tamliku adu waxbaad hanataa oo khayr iyo sharba adaa iskale dhib iyo dheefba waa malagkana wax ma hayo laakiin waan kuusii maraynaa loo kal weeye geedka dheer bay dheen geedka gaaban geed gaaban baa lagu fuulaa oo kaasa qaasu lkhaaliqa cala almakhluuqaati wاlkhalaa'iq waa qiyaasun shirkiyun ibliisiyun qiyaas shaydaan wey idan nimankan ayagu faidaa rakibu waa mukhlisiin kuwa maanta jooga faidaa rakibu ashrakuu waa la kala taga hade baabuurku markuu qalima xaaladdu adkaato babashadiig yeelaya waa inay kuusoo sheegeen marka cirka roob laga waayo cidda uu cashi qaato caafimaadku yaraado asagaan cuskanaaye cabdiqaadir u yeedha ayib ciddii baa cashi qaata bushi baa xoolihii ku dhacay furuq baa galay wax la garan waaye jacbaa ku dhacday markaasu ahigu dardeermay ooloolmay <laughs> ayib ciddii baa casha qaatay cirkii baa roob laga waayey caafimaadkii baa yaraaday yaa la cuskadaa ilaahay mise asagaana cuskanay cabdiqaadir yeedha ayib asagaa la cuskanaya idan isku baab mahaba haddii ninka waa niman hawsha fahamsanay hawsha ayadaa wa qowlihi tacaala baa ka mid a qul ara'aytakum bal iga warrama in ataakum cadaabuullah cadaabka ilaah hadduu idin yimaado idinkadiyo aw aatadkum saaca ama qiyaamaba dhacdo ahayr allahi tadcuun in kuntum saadiqiin ma ilaahay cahdan ka ahin baad baryaysaan ma ma baryahayaan ilaahay waa og yahay mushrikiin alcarab in shirkigoodu shirku shafaaca uu yahay shirku uu yahay altawajuh wاlistigaaa wاtawasul laa shirku اlistiqlaal alla kalaa jiroo la baryi karaa oo cibaado mutacarab ma aaminsanayn ayib ayr allahi ma alla axad aan ka ahin baa tadcuuna baryaysaan in kuntum saadiqiina haddaad run sheegaysaan bal iyaah ilahay hayrkana bar iska daaye asaga unbaad baryaysaan tadcuun bal iyaahu tadcuun bal tadcuuna iyaah alla keligii baad baryaysaan baa le waxaa loo soo hormariyey macmuulka caalcaamihii liyufiida alxasra waalqasr bal tadcuuna iyaah laa hayrah ilaahay keligii baad baryaysaa ad kala baryi maysaan alla waa ogyahay ayaguna waa ogyihiin ayb waidaa hashyahu mawjun kaulali dacaw allaha mukhlisina lahu diin waidaa masakum uduru fi lbaxri dalla man tadcuuna ilaa iya qur-aanku waa soo celceliya hawsha ayada ah ayib fayakshifu ilaahay wuxuu faydahayaa maa tadcuuna ila waxaad ka barideen ama ugu yeedheen dhibkuba idinka faydi in shaa hadduu doono wa tansawna maa tushrikuun waxaad rabbi ugu sheegyeelaysana waad iloobaysaa marka iyada ah cinda ashadaa'idi waalmasaa'ib waad iloobaysaan shirkigii baad ku qolyahani waxaa weeye soomaaliyeed ama carbeed ama adduunka maanta dhooban ee mushrikiinta ah cinda shadaa'idi walqurubaat baba shirki yeelaanba shirkoodu marka waa mutajadirun fiihim lafaha iyo ludu kaga jira dhuuxuu u fadhiistay marka waxay u baahan yihiin mashiinkii lagu gubi jiray ruuxa kansar ku dhaco kale in lagu gubay rabaanoo timuhu buubaan ilaa iyo buubaan oo si fiican loo gubo kuwaa shirki laga saari maayo la kari seef in loola tago oo bir loola taga mooyee kuwaan xal ma xal ma laha ilaahay baa subxana wa taala hanuunin kare fata'mal raximaka allah fata'mal raximaka allah ay jooga hadalku waa yar dheeraada moodaay hada bilahi